alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii cumdat alaxkaam qaybtii salaadda ayaynu ku jirray can ilbaraa'i bni caazib radia allahu canhuma qaal ramaqtu asalaata maca muxamadin sala allahu aleyh wasalam baraa'i bnu caazib waxauu yidhi ramaqtu waxaan eegay oo ku dhaygagay asalaata salaadda maca muxamadin sala allahu aleyh nabi muxamed sala allahu aleyh wasalam la jirkiis ramaqa waxaa loo isticmaalaa marka aad loo eego ayaa loo isticmaalaa eegitaan badan oo loo fiirsanayo marka la eego ayaa ramaqa la yidhahdaa marka waa eego waa ku dhagagay buuli fa wajadtu qiyaamahu waxaan ogaaday qiyaamahu istaaggiisa uu taagan yahay ee qiraa'ada u taagan yahay fa rakcatahu iyo rukuucdiisa uu rukuucaayo fa ictidaalahu iyo istaagga uu ka toosaayo rukuucda bacda rukuucihi rukuucdiisa dabadeed fa sajdatahu iyo sujuuddiisa uu sujuudaayo fa jalsatahu iyo fadhigiisa bayna asajdatayni labada sujuudood u dhexeeya fa sajdatahu iyo sujuuddiisa uu haddana mar labaad sujuudayo fa jalsatahu iyo fadhigiisa uu fadhiisanayo maa bayna altasliimi waalinsiraaf yacnii salamad naqsiga iyo bixitaanka salaada laga baxaayo dhexdooda u fadhiisanayo qariiban min asawaa'i qaar isku dhow inay yihiin baan ku ogaaday ama xaalay markaa isku dhow yihiin ayaan helay bukhaari muslim baa xadiiska soo wariyey wa fii riwaayati albukhaariyi muslimna waa la wadaagaa tan dambe maa khala alqiyaama waalqucuuda qariiban min asawaa wixii ka hadhan istaagga iyo fadhiga qaar markaa isku dhow bay ahaayeen oo inay markaa sinmaan isku dhow bimacnaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa salaadda nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay ahayd mid markaa isu dhow oo mutaqaariba oo mutanaasiba oo isu munaasiba oo arkaanta qaarkoodna mid ay aad u dheertahay qaarna aad u gaabantahay may ahayd yacnii qiraa'ada marka la dheereeyo waxaa laga yeelayaa rukuucdii iyo ictidaalkii iyo sujuuddii yacni mid u munaasiba ayaa laga yeelayaa yacnii qadar ha ka yara yaraato laakiin waxay noqonaysaa mid markaa u munaasiba qiraa'adiibuu aad u dheeraynayaa rukuucdiina waa ku dhowaanaysaa ictidaalkii saas si leeg rukuucdu ku sii dhowaanayaa midba midbuu in ka sii waabsan yahay marka qariiba min asaba waxaa laga tilmaamayaa inay mutanaasibo ahayd oo ay isku dhadhowayd mid walba marka kale loo eego nisbadiis sax waxaan ahayn qiraa'ada inta aad loo dheereeyo in arkaanta kalena laga dhigo mid aad iyo aad yacni khafiif u ah oo mujzi'u un ah intii ka gudaysay tan noocaasi waxay noqonaysaa mid waxa weeye aan markaa sax noqonayn qiraa'ada dheeraynteedana waxaa shabbahaysaa fadhiga atixiyaadka loo fadhiisanayo ayaa marka iyaduna shabbahaysa waayo duca lagu ducaysanaya marka wakhtigaas culamada qaarkood waxay yidhi arkaanta qaarkood baa arkaan qasiira ah arkaanta qaarkoodna waa arkaan tawiila marka rukniga qasiirka ah eh, aad looma dheerayn karo bal tataa waxaynoo caddayn doonaa xadiiskanna waa inoo sheegay inay isku dhadhowaayeen xadiiska dambe soo socdaana waa sii caddaynaya waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday ugu dadaalayeen salaadda nebiga sala allahu aleyh wasalam inay nebiga ka xafidaan oo ay markaa salaaddiisa u fiirsadaan si waxa weeye iyaguna sidaas ugu camalfalaan sidaas inay markaa camal falaan can haabitin ilbunaaniyi can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala inii laa aalu anas ibnu maalik waxau uhi innii anigu laa aalu ka gaabin maayo la aalu kama gaabinaayo an usalliya bikum inaan idin tujiyo kama kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yusallii bina siduu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam mid noo tujiya si la mida inaan idiin tujiyo kama gaabinaayo ee siduu nebigu noo tujin jiray si la mida ayaan idiin tujinaya qaala haabitun fa kaana anasun yasnacu shay'an saabit wuxuu yidhi anas wuxuu ahaa mid shay sameeya laa araakum tasnacuunahu aanan idinku arkin idinkoo samaynaya dadkuu la hadlayu wuxuu ku leeyahay shay idinku aydaan samaynaynin ayuu isagu samaynayey waxa aydaan samaynin buu samaynayey kaana idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci intasaba qaa'ima wuxuu ahaan jiray anas ibnu maalik radia allaahu canhu markuu madixiisa sare uga qaado rukuucdoo ka tooso oo istaago intasaba mid isdhidba ayuu ahaa qaa'iman xaala kownihi qaa'iman xaaluu yahay mid taagan uu yahay ayuu sidaa isu ligi jiray xataa yaquula alqaa'ilu qad nasiya ilamaa iyo uu ka yidhaahdo ka odhanayaa waaba ilaaweyba war salaaddiiba waa ilaawey yacanii intani ictidaal ka badane salaaddiiba waa ilaawey ilaa uu is odhanaya ruux wa idaa rafaca ra'sahu min asajdati markuu sare uga qaado madaxiisa sujuuddoo ka tooso makasa waa sugnaan jiray fadhiga ayuu ku sugnaan jiray fadhiga ayuu ku sugnaan jiray xataa yaquula alqaa'ilu qad nasiya ilaa uu ka yidhaahdo bimacnaa naftiisa ayuu iska odhanayaa loogama jeedo waa hadlaya waayo salaaddaa diidaysa hadalka maaha isagoo salaaddii ku jira inuu afka ka odhanayo qad nasiya waxaa laga tilmaamayaa fii nafsihi ayuu naftiisa wuxuu iska odhanayaa qad nasiya waa ilaawey xaqiiqe waa ilaawey is odhanaya ka qowlka waxaa looga jeedaa naftiisa inuu iska odhanayo qowlna haddii la itlaaqo waxay ku dhacdaa hadalka lagu hadlo ayaa markaa la yidhahdaa alkalaamu alkhaarij ayaa haddii la itlaaqa la yidhahdaa laakiin marka loo jeedo naftiisa waxaa in laga yidhi yaquuluuna fii anfusihim waa la qaydaa hadda lama qaydine maxaa loogu xambaarayaa inuu naftiisa saa uga odhanayo waxaa loogu xambaarayaa salaadda ayaa mancinaysa in la hadlo marka qariinada khaarijiyada ee la ogsoon yahay salaadda inaynay ku hadli jirin ayaa waxay caddaynaysaa qowlkan in looga jeedo mid nafsi a ah laga tilmaamayo xataa yaquula alqaa'ilu ilaa uu ka yidhaahdo oo naftiisa iska yidhaahdo alqaa'ilu ka odhanaayey yacnii shakhsii yidhaahdaa qad nasiya xaqiiqe waa ilaawey bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo wariyey anas ibni maalik dad buu markaa wuxuu doonayaa salaaddii inuu baro taabiciintii ka midoo iyagu nebiga sala allahu alayh wasallam aan soo gaadhin tacliimta marka uu doonayo dad inuu salaad baro laba siyood bay ku dhici kartaayo imaa tacliimun bilqowli wa imaa tacliimun bilficli in odhah iyo hadal wax lagu baro iyo in ficil wax lagu baro wuxuu door biday ficil ahaan inuu ku baro oo odrah ahaan ugu sharxinoo ku barine inuu ficil ahaan ku baro ayuu door biday waayo ficil ahaan ruuxa waxa loo tusee uu u fiirsanayo laleeyahay waa lagu barayaaye u fiirso sida uu weelaynaye u fahmayo ayaa iska xoog badan alficli adallu min alqowl tusinta ficilku wax ku tusiyo ayaa ka tusin badan sida odhaahdu wax kuu tusiso marka si ay si fiican ugu weeleeyaan buu ficil ahaan ugu baryey waana samayn jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam wakhtiyada qaarkood inuu ficil ahaan ku baro nebigu sala allahu aleyh wasalam maalimna ayuu mimbarka koray laba ragcadood buu xidhay saxaabadiina way daawanayaan oo waa eegayaan salaadda nebiga sala allahu aleyh wasalam bay saxaabadu eegayaan marka uu sujuudaayo waa ka soo degayey oo mimbarka hoostiisu ku sujuudayey marka dambena waa korayey ee fadhiga iyo sujuudaha markuu dhammaystana dib buu markaa mimbarkii u korayey dabeedna wuxuu idhi innamaa sanactu haada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii waxaana laga yaabaa saxaabadu inay kuba xidheen sunnahaas inay ku xidheen ayaa suuragal ah waxaan sidaa u sameeyey baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam si ay igu dayataan salaadaydana aa u aqoonsataanoo u garataan marka tacliim bilficli siduu nebigu u samayn jiray sala allahu alayh wasalam uuna una yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ayaa saxaabadiisina dadkii dambe ay doonayaan inay u baraan iyaguna ficil ahaan salaaddii ku baraan in la yidhaahdo ictidaalka rukuucda laga toosaayo iyo fadhiga labada sujuudood u dhexeeya waa laba rukni oo qasiir ah oo gaaban oo haddii la dheereeyo salaaddu waa buraysaa ama sunnadii baa la khilaafaya haddii la dheereeyo warkaasi inaanu sax ahayn ee khalad yahay baa laga qaadanaya waayo xadiiskani wuxuu ku tusinayaa iyadoo uu anas yidhi salaaddii rasuulka sala allahu alayh wasalam qaabku u tukan jiray baan idin barayaa ayuu haddana markaa dheereeyey istaaggii rukuucda laga toosaayo la iska taagayo ilaa ruuxu is yidhaahdo war miyuu ilaaweyba salaaddii waa kan sujuudiba waayaye salaaddiiba miyuu ilaawey fadhiga labada sujuudood u dhexeeyana wakhti badan buu fadhin jiray ilaa uu ruux markaa is yidhaahdo war talo miyuu ilaaweyba markaa salaaddii oo manisibaan baa ku dhacay taasina waxay ku dhacaysaa min shidati tuul in aad markaa u dheeraynay marka waxaa laga qaadanayaa labada ruknina in la dheerayn kara ayaa laga qaadanaya dikriga iyo ducada yacnii in lagu dheerayn karo ayaa laga qaadanaya can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaala maa sallaytu waraa imaamin qatu akhafa salaatan wala atama salaatan min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam anas ibni maalik waxauu yidhi maa sallaytu waraa kuma tukan imaam dabadii qadu weligay kuma tukan imaam dabadii akhafa salaatan imaamkaasoo akhafa salaatan yacnii khafiifnimo badan xagga salaadda wala atamma salaatan dhammaystirana badan xagga salaadda min rasuulilahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inay salaaddiisu ay ahayd mid khafiifo ah oo uu fududayn jiray oo aanu aad u dheerayn jirin haddana maca daalik inuu taam yeeli jiray dadka qaarkood salaadda intay fudaydiyaan baynay salaaddii taam yeelin marka wuxuu tilmaamayaa inuu laba arrin nebigu isku daray sala allahu aleyh wasalam salaaddii oo ah marka atamma salaatan salaadtii ugu dhammaystiranka badnayd haddana akhafa salaatan salaadtii ugu fudaydka badnayd marka takhfiifka salaadda la fudaydinayaa waa inaynay keensan in waxa weeye salaaddii in naaqis laga dhigo oo tamaamka laga bi'iyo taas waa inayna keensan ee salaadda arkaanteedii iyo waajibaadkeedii iyo shuruuddeedii iyo mustaxabbaadkeedii waa in loo dhammaystiraa oo lala yimaadaa salaadduna waxay u kala fadli badnaanaysaa sida salaaddii nebiga sala allahu alayh wasalam ay u waafaqdo salluu kamaa ra'aytumuunii usallii can abi qilaabata cabdillaahi bni zaydin aljarmiyi albasriyi qaala jaa'ana malik bnu alxuwayrisi fii masjidina haada abii qilaaba taabicigii la odhan jiray cabdullaahi bni zayd aljarmi waxa uu yidhi jaa'ana maalik bnu alxuwayris waxaa noo yimi saxaabigii la odhan jiray maalik ibnualxuwayris baa noo yimi fii masjidina haada masjidkayaga kan ah ayuu noogu yimi fa qaala wuxuu udhi innii la usallii uriidu asalaa la usallii bikum waa idin tujinayaa waxaan idin tujinayaa wamaa uriidu asalaa walxaal maa uriidu aanan doonaynin alsalaata salaad aanan doonayn usallii waa idin tujinayaa kayfa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yusallii sidii aan u arkay rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo xaaladdii aan ku arkay rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu ku tukanaayo xaaladdii iyo sifadii oo kale ayaan idiin tujinayaa faqultu liabi qilaabah raawigii ka soo warinayay abuqilaaba ayaa wuxuu yidhi abuqilaaba ayaan waxaan ku idhi kayfa kaana yusallii siduu ahaa markaa mid u tukada maalik bnulxuwayris ila waa kaa yidhi salaaddii nebiga sala allahu aleyh wasalam salaad shabbahda ayaan idin tujinayaaye qaabku u tukan jiray siduu ahaa qaala misla salaati shaykhina haada wuxuu yidhi salaadda shiikheenna kan ah mid la mida ayuu tukan jiray yani wuxuu tukan jiray salaatan mila salaati shaykhina haada shaykhina haadaana wuxuu u jeedaa camr ibnu salima ayuu u jeedaa wa kaana yajlisu idaa rafaca ra'sahu min asujuudi qabla an yanhada fi arakcati aluulaa wa kaana yajlisu wuxuu ahaa mid fadhiista idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare u qaado min asujuudi sujuudda sare uga qaadoo ka tooso waa fadhiisan jiray qabla an yanhada fi arakcati aluulaa inta aanu hinqannin fi arakcati aluulaa ragcadda hore gudaheeda ayuu fadhiisan jiray intaanu ragcadda labaad u kicin ayuu in hakan jiray oo qadar fadhiisan jiray waxaa la yidhahdaa jalsat listiraaxa la yidhahdaa xadiiska bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey muslim soo warin ee bukhaari ayaa la keli noqday arada bishaykihim wuxuu uga jeeday shiikhooda abaa buraydin camri bni salimata aljarmiyi abaaburayd oo camri bnu salima ah nusakha qaar waxay idiin qorayaan salama oo laamka waa kor dhigayaan laakiin waa khalatee saxdu waxay tahay salima oo laamku hoos dhigan yahay siday shuraaxaha qaarkood u dabdiyeen ee xadiiska sharaxday waa bikasri laam arada bishaykhim sheekhooda wuxuu uga jeeday abaaburaydin abaaburayd oo camri bni salimata camri bnu salime ahaaday aljarmiy oo jarmi loo nisbeeyey wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa abuu yaziidin abuu yaziidna waa la yidhahdaa kunyadiisaa la ysku khilaafo kunyadiisa ma abuu burayd baa la odhan jiray mise abuu yaziid baa la odhan jiray halkaasaa laba qowl ku suganta marka sida hore intuu u sheegay ayuu marka dambena wuxuu ihi sidaa kalena waa la yidhaahdaa marka labada weji wejigaa hore inuu fiican yahay baa ka muuqata xadiiska laftiisa waxaa laga qaadanayaa tacliimu asalaati bilficli salaadii dadka in lagu baro ficil lagu baro saxaabigan malik maalik alxuwayrisna inuu sameeyey ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa saxaabadu siday khayrka u jeclaayeen dadka inay baraan oo u sheegaan oo u gudbiyaan ayaa laga qaadanaya oo ay ku dadaalayeen dadka tacliimtooda ay diinta baraan oo u raraan si iyaguna ajar ay uga helaan waayo ruuxu hadduu cid markaa khayr baro oo ilaahay dartii u baro dee ajar buu ka helayaa inta qofkaasi ku intifaacayoo dhan man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacilih maalik ibnuxuwayris wuxuu yidhi waa idin tujinayaa salaad wamaa uriidu salaa anaan salaad doonayn ishkaal baa halkaa imanaya ishkaalkaasoo ku saabsan salaaddii waa cibaado cibaadadina waxay u baahan tahay niyo iyo ikhlaas innama alacmaalu bianniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa sidee baa maalik ibnu xuwayris uu salaad u tukanayaa isagaan salaad doonayn ila waxaa lagama maarmaana salaaddu inuu ruux ula yimaado qasdi iyo niyo inuu ula yimaado oo ilaahay u tukanayo taa waxaa lagu tawjiihiyey oo ishkaalkaa lagaga jawaabay in laga tilmaamayo iskayga markii hore inaan hadda tukado ma rabin laakiin maadaama arrin kale hadda waafaqay oo ku saabsan inaan idinka salaaddii idin baro idin tuso yacni waxa weeye dee waa miduu dib ka doonay marka laba qasad buu uga jeedaayoo tacliimna waa uga jeedaa u baraayo ilaahay inuu u tukadana waa uga jeedaa laakiin liajlilaah inuu u tukado keliya isagu iskii oo aan markaa qasad tacliimeed ku jirin muraadkiisu markii hore ma ahay waxay la mid tahay siduu nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam innamaa sanactu haada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii dee nebiguna ilaaba ilaa labada ragcadood ilaahay buu tukanayy laba ragcadoodoo qasad cibaado ka madhan ee tacliim keliya looga jeedo rabbi aan lagu caabudayn labada ragcadood ee tacliimtuun loo jeedo ma ahayn ee ilaahayna waa caabudayo waa ugu dhowaanayay labada ragcadood ee sunnaha ah mar labaadka tacliimna waa uga jeedo waa baray maalik ibnuxuwayrisna sidii buu sheegayaayo wuxuu tilmaamayaa yacnii qasad inaan iska tukadoo keliya ma aha muraadkaygu waxaa hadda markaa wada socota barisaan idin baraayo iyo inaan sidaa salaadda dib uga doonay laakiin asaalatan keliga inaan iska tukado markii hore maqsuud iimay ahayd laakiin kollayba ilaaba ilaa salaaddan markaa uu tukanayey wuxuu u tukanayay liajli illaah qasad tacliimeed inuu raacaa ikhlaaskii diidi mayso waayada lafteedu waa qurbo dadkii in salaaddii la baraa waa shay cibaado oo qurbo ah oo rabbi loogu dhowaanayo marka waxay noqonaysaa cibaado kale inay waafaqday cibaadadii inay qasad kaloo cibaado inuu waafaqay qasadkii cibaadada yacnii taasi kama dhalanayso ikhlaaskii inay wax yeelayso kama imanayso waxaa kaloo laga qaadanayaa siday markaa salafku ugu dadaali jireen salaaddii nebiga sala allahu alayh wasalam inay ogaadaan oo xataa abiqilaaba ninkii ka sii warinayay wuxuu leeyahy oo sidee salaaddiisu ay ahayd wuxuu doonayaa inuu ogaado markaasuu dabeedna wuu yidhi sida imaamkeennu hadda inoo tujiyo kalay ahayd maalik ibnu xuwaris si uu tukanayey ila maalik ibnu xuwaris wuxuu ka tarjamayey salaaddii nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi siduu nebigu u tukanaya baan idiin tujinayaa marka markuu yidhi siduu u tukanayeyna wuxuu idhi sida dee imaamkeennu u tukado yaa sidaas si la mida ayuu u tukanayey wuxuu kaloo tilmaamay jalsatulistiraaxa fadhiga la yidhaahdo inuu fadhiisan jiray fadhigaa jalsatulistiraxa la yidhahdaa maxay tahay fadhigaa jalsatulistiraxa la yidhaahdaa waxa ay tahay salaadda marka loo kacaayo tiro kala dhiman ragcadda ah oo ragcadda koowaad marka la dhammeeyo laga kacaayo ta loo kacayo waxaa kaloo la mida ah, ragcadda saddexaad marka laga kacayo salaadaha afar ragcadood ah oo ragcadda afraad loo kacayaana waa la mid sida axaadiis kale sheegtay fadhi yara hakasha oo marka sujuudda laga tooso la yara fadhiisanayo in yar ayaa lagu hakanaya waxaana la yidhahdaa waa fadhigii nasashada jalsat listiraaxa nebiguna sala allahu alayh wasalam fadhigaa yar waa yaro fadhiisan jiray oo intuu ku yaro hakado ayuu dabeedna markaa kici jiray laba mawdic baa listiraaxa markaa ku saabsantay waxay ku saabsantahay ragcad labaad marka loo kacaayo ama ragcad afraad loo kacayo ragcad saddexaad marka loo kacayo fadhi kalaaba meesha iskaga jira oo meesha buuxiyey fadhigii atixiyaadka dhexe labadaa mawdic ragcadda labaad ama ragcadda afraad marka loo kacayo fadhigaa jalsatulistiraaxa la yidhahdo ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam fadhiisan jiray waxayse culammada madaahibtu isweydiiyaan fadhiga nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtigaa fadhiisan jiray ma wuxuu u fadhiisan jiray lilxaaja isagu wuxuu u fadhiisan jiray lilcibaada tacabud iyo cibaado miyuu uga jeeday fadhigan uu rabbi ugu dhowaanay mise mid xaajo iyo dani keensatay bay ahaydoo markii dambe nebigu sala allahu alayh wasallam uu da' noqday ee uu cuslaaday ayuu fadhigan ku yara nasan jiray oo xaajaa keensatee khusuuskiisa in lagu tacabbudayo muraadku ma aha madaahibtu taa waa isku khilaafeen oo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen fadhigaasi wuxuu ahaa fadhi xaaja keensatay buu ahaa oo yacnii kibar ama dacfi ayaa keensaday sidaas aawadeed yacni sunno ma aha oo lalama imanayo bay yidhahdeen culammada qaarkood saasay mareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen jalsada jalsatulistiraaxa la yidhahdaa inay sunno tahay jamac saxaabadii ka midana waa laga soo naqliyey inay fadhiisan jireen fadhigaas jalsatulistiraaxa oo waxaa laga sheegay saxaabada qaarkood inay saa mareen bacdi kaloo aan istixbaabinoo saxaabada ka midana waa laga sheegay marka calaa kulli xaal waa mas'alo saxaabadiina isku khilaafeen a'immadii ka dambeeyeyna isku khilaafeen marka qowlka insha allahu arjaxa ah waa in waxa weeye jalsadaasi ay sunno tahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam cibaado iyo sunnanimo uga jeeday qowlkaas ayaa insha allahu arjax ah ha yeeshee doora oo sida kale maray ayaa jira marka maalik bnu lxuwayri sida uu samaynayo laftiisu inuu u fahamsan yahay sunno inay tahay ayaa ka muuqata xadiis soo arooraa jiro ay qariino uga dhigeen in xaaja keensatay fadhigan oo sheegaaya ha iga dheeraynina fa innii qad baddantu yacni waan cuslaaday ee ha iga dheeraynina markaa salaadda laakiin kaasi ma sheegaayo khusuuskii istiraaxa ma tilmaamin waxaa dhici kartaa xagga rukuucda iyo xagga sujuudda iyo ashyaadaas inay ku gaar tahay laakiin tani aynay soo gelin baa suuragal ah axaadiis mutacadid oo kala duwanna waa ku soo aroortay fadhiga jalsatulistiraaxa la yidhaahdo laakiin culamada qaar waxay marayaan ilxaaja inuu u sameeyey ayuu markaa culammada qaarkood ay marayaan laakiin arjaxu waa inay ahayd lilcibaada waayo jalsaddan ama fadhigan cibaado gudaheed buu dhacay shayguna hadduu cibaado gudaheed dhaco oo laba ixtimaal uu galo ma li tacabud baa loo sameeyey mise lilcaada aw lilxaaja ayaa loo sameeyey tacabud looma samaynin labada weji kee soo degdegaya nabiga cibaado gudaheed buu ku sameeyey qariino caddaynaysa inaanu cibaadannimo uga jeedine xaaje u sameeyeyna ma hayno daliil sidaa caddaynayo labadii ixtimaalna waaba suuragal labaduba ayuhumaa awlaa wejiga cibaadada in looga jeeday ayaa mutabaadir noqonaya mar hadduu cibaado gudaheed dhacay markaa saas aawadeed wejigaas ayaa arjax ah can cabdillaahi bni maalikin ibni buxayna bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdulaahi ibni maalik cabdilaahigaasoo ibni buxaynata ina buxayna ahaaday maalikin waa la tanwiininaya ibninna hamsada waa la daayey hamsada ibni ku jirtaana markay sifo tahay waalid iyo weladkiina ay dhex dhacdo oo walad iyo markaa aabbihii ay dhex dhacdo sifana ay tahay ibnidaas hamsada waa la xadfaa laakiin mawdican lama xadfin waxaa loo xadfi waayey buxayna ma aha aabbe maahe waa hooyo ibnina maalik sifa kama aha sidaas aawadeed maalik waa la tanwiininayaa oo munawan baa laga dhigayaa maalikin ibni baa la odhanayaa waayo ibni waxay sifo ka tahay cabdillaahi maadaama cabdilaahi ay sifo ka tahay waxay noqonaysaa tanwiintii maalikin inay diidayn macno la yaqaannaa ibni markay laba calam dhex dhacdo oo midkood uu yahay walad ka kalena uu yahay waalidkii oo aabbihii uu yahay ibniduna sifo ay tahay waxaa laga ixtiraasayaa sifo tahay markay khabar tahay oo haddii la yidhaahdo cabdullaahi ibnu maalikin cabdullaahi ay ibnu maalikin ay huwa bnu maalikin khabar markay tahay ilaaba ilaa hamsada waa la qoraya isimka hore hadduu yahay mid nakiro aqbalayana sida anasun ibnu maalikin ay huwa bnu maalikin waxay noqonaysaa anasna in la tanwiiniyo ibnudana in la qoro hamsada in la qoro waayo ibnu markaa sifo maahe waa khabar marka sharti waxaa ibnudu inay sifo tahay ay sifo ka tahay calamka hore labada calamna ay dhex dhacdo wax kaloo u dhaxeeyaana aanu jirin calamka hore aan la sifaynin sifo kale aan lagu sifaynoo ka horraysa calamka labaad uu yahay aabbihii uu yahay shuruudahaasi markay dhammaystirmaan isimka hore wuxuu noqonayaa ghayru munawan oo can anas ibni maalikin baa la odhanaya ee anas ibni maalikin lama odhanayo waa khalad tanwiintii sifadaa diiddey anas ibni maalikin baa la odhanaya can anas ibni maalikin marka mawdica xadiiskaasoo kale joogno ama sa'altu anas abna maalikin xadiiska inoo soo socda lama tanwiinino anasan lama odhan waayo ibni baa sifo ka ah marka xaalka caynkaas hamsadana waa la gooyaa oo waa la xadfaa isimka horena tanwiinta waa loo diidaa cabdulahi iyadu tanwiinta ma aqbalayso waa iska waadixay waxaynu ka hadlaynaa istidraad ahaan masalada siday tahay waato odhanayo ibnu mucti wa alifu wabnatin wasfan xudif ka xadfi tanwiinin ka zayd ibni khalaf labada marka mas'aleba wuxuu ku sheegay beyt keliyuu ku wada sheegay wuxuu yidhi wa alifu wabnatin wasfan xudif alifka ibni iyo ibnatin ku sugan xaalay sifo tahay waa la xadfay ka xadfi tanwiinin xaaluu la mid ahaaday xadafka tanwiin la xadfo ka zayd ibni khalaf tanwiintaasi waxay tahay waa sida ta ku sugan ka zayd ibni khalaf zaydoo ina khalaf ah oo zaydin ibni khalafin lama odhanayo sida tanwiintaa loo xadfo kalea loo xadfaya calaa kulli xaal imaamu nawowi wuxuu yidhi alsawaabu an yunawana malikun wayuktaba ibnun bilalifi lianna bna buxaynata laysa sifatan limaalikin bal sifatun licabdillaahi marka laba goor baa marna waxaa loo nisbeeyey aabbihii marna hooyadii cabdullaahi oo ina maalik ah waxaa bukhaariyo muslim ka soo wariyey ina buxaynana ah oo hooyadiina buxayno tahay radia allaahu canhu buxayna waa buxayna hooyadii waxaa laodhan jiray buxayna bintulxaaris ibni cabdilmualib ayaa laodhan jiray ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana ida sallaa faraja bayna yadayh nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray marka uu tukado yacnii salaadda uu tukanayo faraja bayna yadayhi mid kala kaxeeya labadiisa gacmood dhexdooda mid kala kaxeeyuu ahaan jiray xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibtayhi labadiisa kilkilo caddaantay cad yihiin ilaa ay muuqato xadiiska bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga tilmaamayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam marka uu sujuudaayo salaadda labada gacmood wuxuu ka goyn jiray dhinaciisa labadiisa dhinac labada gacmoodna waxaa looga jeedaa cadudayhi labadiisa cududood waxaa taa caddaynaysaa qariinada ah xataa yabduwa bayaadu ibtayh ilaa ay ka muuqato caddaanta kilkiladiisu ay caddayd kilkilada gacmaha qariyaa waa kuwii dee laa shakka inay cududaha yihiin oo dhudhummada hore ma aha waa cududaha laakiin cududda haddii markaa la durkiyo gacantii kalena waa la durkaysaa marka markuu sujuudaayo sidaas ayuu gacmaha isaga goyn jiray ee kuma dhejin jiray dhinaciis dabeedna kilkiladiisa caddaanteeda ayaa muuqanaysa waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay marka la sujuudaayo ruuxiina ay u suuragal tahay inuu cududihiisa iska durkiyo oo halkaa dhinaciisa aanu ku dhejin ay u suuragal tahay inuu iska durkinayo taasina waxay ka iman kartaa hadduu imaam yaho isagu dadka tujinaayo waayo meeluu gacmaha iskaga gooye waa haystaa waxay kaloo ka iman kartaa kii munfaridkaaha ee keligii tukanayay laakiin safkii xidhiidhsanaa ee isu dhadhowaa dee gacmihiisa iskama durkin karo waayo dadkii kale ayuu ku dhibayaa xaaladda noocaasa dadka kale dee inuu markaa ku xadgudbo ma ahoo uu dhibaateeyo oo ka xidho meeshay ku sujuudi lahaayeen marka xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inuu gacmihiisa ka soo ceshado yacni dadka markaa xaajadaasaa keensatay taasina waxay tilmaamaysaa nashaad iyo firinfircooni bay tilmaamaysaa laakiin hadduu isku dhajiyo ama gacmaha iska goglado waxay sheegaysaa marka kasal iyo caajis iyo wahsad bay sheegaysaa iyo tabcanimo ya si nashaad iyo firinfircooni uula yimaado cibaadada ayuu sidaa isaga durkinayay labada cududood uu dhinacyadiisa kaga durkinaya dabeedna kilkiladiisu muuqanayay ta kale miisaankii wuxuu ka fudaydinayaa markuu caynkaa yeelo sujuuddii wejigu sujuudsanaa ayaa miisaanka ka yaraanaya ila gacmihiibuu aad u cuskanayaayo waa kan iska durkiyey marka inaan miisaanka ku wada dhicin halkaana waa keensanays marka kayfiyaddaas inay sunno tahay oo fiican tahay fawaa'idna ku jirto ayaa laga qaadanaya si waxa weeye cibaadadii xubnihii ula wada yimaadaan xataa durkintan jidhka uu ka durkinayo labada cududood oo kilkilooyinku muuqanayaan waa ficil lala imanayo cibaado ah ficilkaa lala imanaya cibaadada ana dee ajar baa laga helayaa marka iyaguna dheeftoodii cibaadada inay helaan ayaa markaa looga jeedaa xataa yabduwa bayaadu ibtayh waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam kilkilooyinkiisu inay caddaayeen taasna waxay ku tusinaysaa inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam timo ku baxay kilkilooyinkiisoo madoobeeyey inaan u jirine mar walba inuu iska guri jiray yaa ilaa haddii tima ay meeshu leedahay oo tima ay ku yaalliin dee may caddaateene way madoobaan lahay taasna waxay ku tusinaysaa siduu nebigu sala allahu alayh wasalam sunnadaa sunanulfitra ka mida siduu ugu dadaali jiray ayay markaa tilmaamaysa waxay isweydiin le gabadhi ma la mid tahay ninkii taas ma kala mid tahay mise kalama mid ahe waa ka duwan tahay jumhuurka culammadu waxay yidhahaan dumarku kalama mid aha oo markay salaadda tukanayaan waa inay is ururiyaan oo jidhkooda isku dhajiyaan oo aynay markaa maadaamay cawro yihiin aynay gacmahaas iska fogaynin oo aynay ka fogayn markaa dhinacyadooda ee dhinacooday ku dhajinayaan bay yidhahdeen ilaa fuqahada qaarkood yidhaahdeen umuuro badan bay dumarku kaga duwan yihiin raggoo ay gaadhsiiyeen qaarkood ilaa toban umuurood oo salaadda ku saabsan bay dumarku ragga kaga duwan yihiin ilaa bacdi culammada ka midii ay yidhaahdeen gabadhu iftiraash la iman mayso tobanka umuurood waxay ku dareen sunnatuliftirash oo ah ataxiyaadka dhexe iyo fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya addinka bidixna goglan mayso ka kalena taagi mayso ee waa inay mar walba la timaadaa tawarruk bacdi kalena waxay dhahaan tarabbuc baabay la imanaysa laakiin calaa kulli xaal ashyaada noocaas waxay u baahan tahay daliil bay u baahan ama tan dammiga ku saabsan inay isku dhejinayso waxaa loo deliishaday xadiis mursal ah oo abu daawuud maraasiishiisa ku soo wariyey min maraasil taabiciin ka mida xadiiskaasi wuxuu sheegayaa yaziid ibnu abi xabiib taabiciga la yidhaahdo ayaa wuxuu sheegay ana nabiya sala allahu alayh wasalam mara cala imra'atayni tusalliyaani faqaala ida sajadtumaa fadummaa bacda allaxmi ilaa bacdin faina almar'ata laysat fii dalika kaalrajul labadii dumar ee tukanayey waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu ku yidhi kama asixine idaa sajadtumaa markaa sujuuddaan labadiinnu fadummaa bacda allaxmi ilaa bacdin waxaa u duntaan oo ku dhejisaan hilibka wax ka mida inta kale ku dhejiya hilibkiinna isku dhajiyo dammi la kaalaya fa inna almar'ata laysat fii dalika karajul waayo gabadhu arrinkaa ragga kalama mid aha oo ninka kalama mid aha xadiiskaasi waa mursal oo min maraasiil taabiciin sida culammada muxadisiintu qabaanna mursalka taabicigu waa inuu yahay daciif asalkuna wuxuu yahay dumarku inay axkaamta kala mid yihiin ragga wixii deliil aanu ka duwin nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada sidaa ii aragteen oo kale inaan u tukanayo qaab la mida u tukada wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam innama annisaa'u shaqaa'iqu arijaal dumarku waxay ahaadeenuun qaar markaa ragga dhambalkooda ah bimacnaa raggay la mid yihiin axkaamta raggay kala mid yihiin wixii daliil aanu ka duwin wixii daliil ka duwaa ka reeban oo ka duwanaanayaan wixii kale waxay noqonayaan in ragga kala mid yihiin saas aawadeed cumuumaadka adiladee siaa sheegaysa daliil ka khaas yeelaya dumarkii oo tilmaamaya masaa'isha inay kaga duwan yihiin dumarku ragga oo iyagu siduu nebigu sala allahu alayh wasalam u fadhiisan jiray sunnatuliftiraasha aynay u fadhiisanayn oo siduu markaa cududaha isaga fogayn jiray marka uu sujuudaayo ayna isaga fogaynaynin wahaluma jarra waxay noqonaysaa daliil ka reeba mar haddaan la haynin inay noqonayso in cumuumka la istisxaabayo iyo adiladaa guud oo la odhanaayo dumarku raggay kala mid yihiin culammadana bacdi ka midoo sidaa maray waa jiraan inay ragga siday sameeyaan oo kale inay samaynayaan oo dammiga aynay la imanayn ay tafriij la imanayaan farraja bayna yadayhi xataa yabduwa bayaadu ibtayi saasoo kale inay ku camal falayaan waxaa ka mida culammada sidaa martay alcalaamatu ibnu xasmin ayaa ka mid a waxaana sheekh albaani soo aroorinayaa in waxa weeye dumarkii saxaabada qaarkood inay u fadhiisan jireen sida raggu u fadhiistaan waxaanu tilmaamayaa sida arjaxi waxay tahay inay la mid noqonayso sida ninku sameeyo salaadda inay samaynayso marba deliil ka duwaya haddaan lahaynin oo dammiga ayna la imanaynin saasuu arjaxaya kitaabkiisa sifatu salaadka uuna ku caddaynaya wa kadalika shaarixu nasaa'i nasaa'iga sharxay dakhiirat alcuqba wallawiga wuxuu odhanayaa cindii ana alfarqa bayna alrijaali waannisaa'i maxallu tawaquf fainahu yaxtaaju ila daliilin saxiixin sariix faina adilata mujaafaati alyadayni can aljanbayni waalbatni can alfakhidayni wa rafci almirfaqayni can alardi tashmulu alrijaala waannisaa wa hiya axaadiisun sixaax waalxadiisu aladii istadalluu bihi daciifun liannahu mursal falaa yasluxu liihbaati alfarqi bayna alrijaali walnisa wla yaqwa limucaaradati alaxaadiisi alsaxiixati alatii tacumu aljinsayn faaldaahiru ana alrijaala waannisa'a fii dalika sawaa sidaas ayuu ku odhanaya dakhiirat alcuqba yacnii sharaxa nasaa'iga saasuu ku odhanaya marka calaa kulli xaal qowlka raajixi saasuu noqonaya walow jumhuurku sida kaleba ha maraane laakiin min xaysu daliil waxaa aqwa ah inay ragga kala mid yihiin mar haddii daliil saxiixoo ka duwaya aan lahaynin wallaahu aclam can abi maslamata saciid bni yaziida qaala sa'altu anas bna maalikin radia allaahu canhu akaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yusallii fiina calayhi qaala nacam bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi maslamah oo saciid ibni yaziid ah qaala inuu yidhi sa'altu anas bna maalikin waxaan weydiiyey anasoo ina maalik ah radia allaahu canhu akaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yusallii fiina calayhi nebigu sala allahu aleyh wasalam miyuu ahaan jiray mid ku tukada labadii sakabood sidaasaan anas weydiiyey buu idhi khaadimi rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam qaala nacam wuxuu yidhi haa waa ku tukan jiray bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo wariyey anas ibnu maalik waa khaadimu rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam nebigana wuxuu u shaqeeyey sida marka axaadiista qaarkood ay sheegayso khadamtu rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam cashara siniin ayuu yidhi toban sano ayaa nebiga u shaqeeyey buu yidhi oo khaadim u ahaa riwaayo kalena waxaa lagu soo wariyey sagaal sanaan u shaqeeyey culamadu waxay dhahan labadu isdiidi mayso waayo sagaal sano iyo dhowr bilood ayuu nebiga khaadim u ahaa sannadii ee hijiriga ayaa anas hooyadii u keentay anas nebiga sala allahu alayh wasalam u keentay iyadoo anas inaan yar yahay markaasay tidhaah kuu shaqeeyo ilaa nebiga laga oofsanayeyna khaadim buu ahaa intaa marka la xisaabiyo culammadu waxay yidhahdeen waxay noqonaysaa sagaal sano iyo iyo bilay noqonaysa markuu yidhi toban sano jabrulkasri wax la yidhahduu sameeyey oo intii sannadka ka dhinnay tobnaad ayuu buuragereeyoo iska buuxiyey markuu sagaal yidhina tarxul kasri waxa la yidhahduu sameeyo intii bilaha ahayd bimacnaa sannadan jajabtay ee bimacnaa qaybsantay ayuu tuuray saasayna labadu isu diiday anas markuu weydiiyey saciid ibnu yaziid waxa uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasallam yuu ahaan jiray mid ku tukada labadiisa kabood qaala nacam wuxuu yidhi haa waxaa laga qaadanaya labada kabood in lagu tukadaa inay mustaxab taha laga qaadanaya waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa sameeyey labadiisa kaboodna waa ku tukan jiray saxaabadiisuna sala allahu aleyh wasalam sidaasay iyaguna samayn jireenoo labadooda kabood bay ku tukan jireen waa tii xadiis ay ku soo aroortay maalin isagoo nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabada tujinayoo kabihiisa gashan ayaa salaada dhexdeedii ayuu labadii kabood bixiyo tuura markaasaa saxaabadiina intay kabihii bixiyeen iyagoo salaaddii ku jiray tuureen sidii bay salaaddii ku dhammaysteen waxaa laga qaadanayaa ficil kastuu nebigu sameeyo sala allahu alayh wasalam mar haddaanu ficilkaasi nebiga ku gaar ahayn oo aynay ogayn deliil gaar yeelayo isaga ku khasisaya inay saxaabadu la iman jireen tamaamu liqtidaa inay rasuulka sala allahu aleyh wasalam ku dayan jireen baa laga qaadanaya markii salaaddii ay ka baxeen ayaa nebigu wuxuu ku yidhi maxaa kabihiinna u bixiseen markaasay waxay ku yidhaaheen yaa rasuula allah waxaannu aragnay adiga oo kabahaagii bixiyey markaasaan annaguna bixinnay sidaad u bixisay wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam aniga jibriil baa ii yimi oo salaadda gudaheeda iigu yimi waxaanu ii sheegay in kabahayga wax ku sugan yihiin bimacnaa adan wax dhiba yacnii najaase ah inay kabaha ku sugan yihiin buu ii sheegay sidaasaan markaa u siibay buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ee haddii midkiin markuu masjidka soo gelaayo ama salaadda tukanayo kabaha ha eego miyaa wax dhibi ku sugan yihiin mise kuma sugna hadduu wax dhiba ku arko ciidda markaa ha ku duugo ha ku cidaado ciiddaasu markaysa waxaan yani kaga suulinaya kaga bi'inaya oo najaasada kabaha in la maydhaa waajib ma aha fudaydinta sharciga laynoogu fudaydiyey ciiddu inay daahirinayso ayaa nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam taasina waa takhfiif sharciyo yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj waayo kabihii waa lagu soconayaa inay najaaso la kulmaan way badnaan kartaayoo marar badan bay najaaso la kulmi karaan haddii la yidhahdo mar walba ha la maydho xaraj iyo mashaqo iyo dhibaataa ka imanaysa inay dadku ku dhibaatoodaan baa laga yaabaa weliba wakhtiyada qaarkoodna waxaa dhici karta biyo yaraani inay jiraanoo dee biyo badan aan laba haysanin ayaaba dhici karto biyo yarood baaba jiri kara marka dadkii si aynay ugu dhibaatoon ayaa waxaa yidhi najaasada kabaha waxaa ku suurin kartaan ciidda inaa ku cidaadaan oo aa markaa ciidda a ku duugtaan ilaa waxaasi ka ba'ayaanoo ka suulayaan oo raadkeeda iyo waxeeduba ay baaba'ayaan oo ay ka tegayaan markay sidaa noqoto daahir bay noqotay markaa dabeedna ku tukada sidaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay axaadiis badan oo mutacadida oo kala duwan ayaa soo aroortay oo sheegaysa nabigu sal allahu aleyh wasalam salaadda ku tukan jiray kabaha bale sunno qawliya inay tahay iyo sunno ficliya labadaba oo nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam xadiiska abi daawuudka khaalifu alyahuuda fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim yuhuudda khilaafa kabahooda kuma tukadaan idinku kabaa ku tukada marka waxaa laga qaadanaya inay mustaxab tahay ayaa laga qaadanaya culammadu waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye dhib kale dee ay ka imanayso oo sunnadu qariib ku tahay oo dadka jahligu ku badan yahay ruuxu joogo oo laga yaabo fitno inay sababayso arrinka noocaasa ku camalfalkeeda waxaa la dibdhigayaa ilaa intay dadku sunnada baranayaan ayaa markaa la dibdhigaya oo awalan waa in sunnada la tacliimyaa la baraa ruba jawhari cilmin low abuuxu bihi laqiila anta miman yacbuduuna alwasana walastaxalla rijaalun saalixuuna dami yarawna aqbaxa maa ya'tuunahu xasana midbaa gabiyo wuxuu yidhi yaa rubba jawhari cilmin low abuuxu bihi badanaa buu yidhi marka cilmi aan hayo oo haddaan cilmigaa sheegi lahaa laygu odhan lahaa milladdaba waad ka baxda hadda waa cilmi diintii ka mida laakiin jahliga dadku ka jaahilka noqdeene garan waayeen daraaddeed ayaa iyagoo dee diintii isla markaa waxaa weeye wax u tara ayaa laga yaabaa shay diintii ka mida inay garanaynin dee inay markaa la colloobaan almaru caduwun limaa jahil waxaa laygu odhan lahaa buu yidhi anta miman yacbud alwasana hadda cilmigaa sheegi lahaa walastaxalla rijaalun saalixuuna dami waxaa loo soo naqliyaa kale walastaxalla rijaalun muslimuuna demi dad muslimiina ama saalixiina dhiiggayga bannaysan lahaa oo yarawna aqbaxa maa ya'tuunahu xasana waxa xun ee ay samaynayaanoo dilkayga ana u arki lahaa inay wanaagsan yaho wanaag falayaan marka waxa weeye jahligu waa cudur dhib badanna waa sababi karaa marka dadka in sunnada la baro oo cilmiga la baro oo sharciga la baro ayaa ka horraysa shay ghariib oo fitna ku noqonaya in loo sheego xadiisu nnaasa bimaa yacrifuun turiiduuna an yukadaba allahu wa rasuuluh waatay saxaabada qaarkood yidhaahdeen dadku waxay garanayaan u sheega ma waxaad doonaysaan ilah iyo rasuulkiisa in la beeniyo cabdullahi bn mascuudna muxuu yidhi kaa hore waxaa yidhi caliy bnu abi taalib bay ka asaxday bukhaarina saxiixiisu ku soo arooriyey asarkaas asarkaa cali xadiisu nnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allah warasuuluh waa fii lafdin atuxibuuna an yukadaba allah warasuuluh cabdullahi bn mascuudna muxuu yidhi maa anta bimuxadisin xadiisan qawman laa tabluguhu cuquuluhum ila kaana calaa bacdihim fitna marka waxa weye calaa kulli xaal taas waxa weeye waa mas'ale muhima weeye waxaa kaloo habboon masaajidda markaa la goglay la isticmaalayaa uu yahay in kabihii aan lala soo gelin ruux inuu yidhaahdo sunnadii baan dabaqayaayo isagu markaa waxa weeye uu safkii la soo def yidhaahdo kula tunto isagoo gurigiisaba kabaha ka bixinaya firaashyadiisa aan kula tumanaynin iyo roogaggiisa inuu masjidka markaa roogagga yaalla uu yidhaahdo waan eh, yacni kula tumanayaayo waa ku marayaa waa ku tukanayaa ta noocaasi waxaa dhici karta inay dhib sababto eh, marka waxa weeye xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in mawaadicdaasoo kale marka la joogo in markaa la bixiyo waayo kabaha in lagu tukadaa waajib maaha aha awqaadda kale markaa meelaha aan goglanayn uu ruuxu joogo ayuu markaa waxaa kabihii ku tukan karaa masjidka nebiguna sala allahu aleyh wasalam ma goglanayn ee ciid buu ahaa sibidhna ma ahayn mana goglanayn wuxuu ahaa ciid buu ahaa saas aawadeed baa kabaha loola soo geli jiray laguna tukan jiray oo saas la samayn jiray marka dar'u almafaasid muqadamun cala jalbi almasaalix mafaasidda in la daafacaa waxay ka horraysaa masaalixda in la soo jiido cinda tasaaxum markay iscaaridaan can abi qataadata alansaariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yusalli wahuwa xaamilun umaamata binta zaynaba binti rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam abi qataadata alansaari waxaa bukhaariyo muslim ka soo wariyeen in rasuulku sala allahu aleyh kaana yusallii uu ahaan jiray mid tukada walxaal huwa xaamilun isaga oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu sido umaamata binta zaynaba binti rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam umaamo oo ina zaynab ah zaynabna inan rasuul tahay sala allahu aleyh wasalam inantii inantiisu dhashay ee abilcaas ay u dhashay ee umaamo la odhan jiray oo sabiyad ah isagoo sida ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam uu tukanayay dadkana tujinayay weliabilcaas bni rabiici bni cabdishamsin umaamo markii la yidhi ina zaynab bay ahayd zaynabna waa ina rasuul sala allahu aleyh wasalam zaynabna waa akbaru awlaadi rasuul sala allahu aleyh wasalam ubadkii rasuulka waa ruuxii ugu weynaa weeye abilcaasi abilcaasna u sugnaatay oo aabbaheedna abilcaas yahay umaamadaa la sheegaya waa ina zaynab abilcaasna waa u sugnaato waxaa laga tilmaamayaa mulki ahaan loogama jeedee nisba ahaan baa looga jeedaya nasab ahaan abilcaaskaasoo ibni rabiici ina rabiic ah rabiicna ibni cabdishamsin ina cabdishamsi uu yahay fa idaa sajada markuu sujuudo nebigu sala allahu alayh wasalam wadacahaa waa dhigi jiray oo dhulku dhigayey wa idaa qaama markuu kaco istaagana xamalahaa waa qaadi jiray riwaayaadka qaarkood waxay sii caddaynayaan laba xaal buu dhigi jiray markuu sujuudaayo iyo markuu rukuucaayo ila rukuucdiina waa in la qabsadaa lowyada waa in la qabsadaa labada ruug waa in la qabsadaa oo la foorsadaa marka hadduu sujuudayo dhulkuu dhigi jiray hadduu rukuucayana dhulku dhigi jiray markuu kacayana waa qaadi jiray ama markuu fadhiisanayo bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam raxmaddiisaa laga qaadanayaa inuu ahaa mid ra'fa iyo naxariis badan oo aad iyo aad ludfigiisa iyo raxmaddiisu aad ay u badan tahay raxmadda uu raxmadda badnaana waa ta keensanaysaa salaaddii isagoo tukanaaya ama isagoo dadka u khudbadaynaya inuu ubadka yarro wakhtiyada qaarkood qaadi jiray maalin kale waxaa dhacday isagoo nebigu sala allahu aleyh wasalam khudbadaynaya ayaa xasan iyo xusein waa labadii inana ilmo cali ahaa faatimana ay dhashay faatima binti rasuul sala allahu aleyh wasalam markaa nebigu awow rumu u yahayoo inantiisaa dhashay waana ilmo cali xasan iyo xusein laba qamiis iyagoo sita ayay soo galeen masjidka soo galeen nebiguna khudbaddii buu u taagan yahay nebigu khudbaddii intuu ka degey ayuu xasan iyo xuseen u tegey labada gacmood buu ku soo kala qaaday mimbarkuu dib ula koray khudbaddii buu dadna halkii ka sii waday waxaanu tilmaamay inuu markuu arkay iska haysan kari waayey marka ilaahay baa run sheegay markuu yidhi innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna waxay sheegaysaa raxmadda nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ra'fadiisu iyo dhimrintiisa iyo naxariistiisu inay aad iyo aad u badnayd umaama binti zaynab inan yar oo sakiirada ahayd oo sabiyad ah ilaa saddex jir meelaha inay ahayd baa laga yaabaa aw naxwa daalik nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo tujinaya dadkii ayuu marna inantaa yar qaadayay marna dhigayey waxaa laga qaadanayaa xarakada intaasoo kale inaynay salaaddii burinayn xarakadu markay farabadnaato salaadda waa burinaysaa laakiin xarakada intaasoo kale ahi inay soo gelayso noocii oo aynay salaada burinayn bacdu ahlicilmi tan ishkaal bay ku samaysay waxayna yidhaahdeen in inantaa marna la dhigaa marna la qaadaa wax xaraka fara badan ka xarakaadka badan baa salaadda waxyeelaya iyo tan see loo kulminayaa jawaabaa lagaga jawaabay bacdi waxay yidhaahdeen waa mansuukhoo waa la nasakhay daciif weeyo annaskhu laa yasbutu bilixtimaal waa daciifoo naskhigu kuma sugnaado ixtimaal kuma sugnaado oo intay suuragal tahay adilada in la jamciyo naskhi laguma xambaarayo ta kale deliilka naasikhi waa inuu ka dambeeyey deliilka mansuukha jamcina suuro geli waaye jamci maqbuul ah weji kalea culamada qaar waxay yidhahdeen khusuusiya lagu xambaarayaayoo nebigay u gaar ahay sala allahu alayh wasalam dadka kale taasoo kale ma samayn karaan taa lafteedu waa daciifo khusuusiyadu deliil bay u baahan tahay oo haddii daliil khusuusiye caddaynaya aan la haynin nebiga inay u gaartay daliil caddaynaya haddaan la haynin khusuusiye laguma xambaari karo laabudda lilkhusuusiyati min daliil yubayinu alkhusuusiya weji kaloo saddexaad waxay yidhahdeen daruuraa lagu xambaarayaa daruuraa keensatay daruura ka muuqataa meeshana ma jirto calaa kulli xaal awjuhda noocaasi waa mid daciifa ah, weeye saas aawadee imaam nawowi wuxuu odhanayaa markuu sheegay awjuhdaas waxau odhanayaa fa kullu dalika dacwa baatila wamarduuda laa daliila calayha jawaabaha noocaasee sidaa lagaga jawaabayaa dhammaanteed waa sheegashooyin baatilo la radinayo marduud ahan maqbuulo ahayn waan wax daliila lahayn tabayana lana xiinaidin ana asaxiixa aladii calayhi almuxaqiquuna ana mila hadihi alxarakati jaa'izatun fi kulli salaati min alimaami walma'muumi walmunfaride wa ana nabiya sala allahu alayh wasalama facala dalika libayaani iljawaaz marba hadday caynkaa tahay waxaa inoo caddaaday qowlka saxiixe muxaqiqiintu ku sugan yihiin inuu yahay xarakadaas iyo dhaqdhaqaaqaasoo kale uu nebigu markaas sameeyey inay tahay mid bannaanoo salaad kasta ku bannaan oo imaamka iyo munfaridka iyo ma'muumka mid waliba la iman karo nebiguna inuu u sameeyey sala allahu alayh wasalam libayaan intaasoo kalena inay salaadda waxba yeelayn waxay la mid tahay sida nebigu sala allahu aleyh wasalam mimbarka marna u korayey marna uga soo degayey jaranjarada markaa mimbarka si uu dadka salaadda u tusiyo u baro iyo siduu nebigu sala allahu aleyh wasalam caaisha albaabka uga furayey isagoo salaadda ku jira wahlumajara waxyaalaha laga daliishanaya laga qaadanayo waxaa ka mid ah salaadda faralka iyo sunnaha mid walba inay ku bannaan tahay waayo salaaddii waa isku nooc waxay salaad ku bannaanaadaa salaad kalena waa ku bannaan yahay daliil u diidaya haddaan lahayn ama ka duwaaya marka faral iyo sunne imaam iyo munfarid iyo ma'muum mid walba inay u bannaantaa laga qaadanaya walow daruuro keensanaysoo kallifaysaabay inay jirinbe waana sida culammada muxaqiqiintii qabaan buu shaarixu odhanaya saaxibu taysiir waxaa kaloo laga qaadanayaa bay culammadu yidhaahdeen ubadka yaryar najaaso markaa kaaga muuqata haddaynay jirin ama aad ku arkaysay inay daahir yihiin tahaaradana lagu xambaarayo oo dharkoodu iyo jirkoodu inay daahir yihiin lagu xambaarayo ubadkii yaraa ee sibyaanta ahaa najaase iska ilaalin maayaan marka waa madinnatu najaasa loo filaan waxay u yihiin najaaso haalibna waxay u yihiin najaaso halkaana waxaa laga qaadanayaa haddii waxa weeye asalka iyo daahirku ay iskhilaafaan mawdican in asalkii la haalib yeeliyo asal iyo daahir maxaa looga jeedaa ama asal iyo haalib asalkii waa inay dadkii daahir yihiin waa sida asalka ah iyadoo asalkii inay daahir yihiin ah ayaa haddana haalibka axwaashoodu dee waa in najaasadii ay taabanayaan najaasadiina ayna iska ilaalinayn iskana nadiifinayn marka haalibkii iyo asalkii markay iskhilaafeen asalkaa la haalib yeelayaa oo waxay noqonaysaa marbaa haddaan adigu najaase aanad ku arkayn dharkooda iyo jidhkooda inaad tahaaro ku xambaarayso taasina waxay ka mid tahay axkaamta laga qaadanayo sida looga daliishadayna waxay tahay dee lama odhan nebigu sala allahu alayh wasalam waa maydhay umaama oo markuu u maydhay dabadeed buu qaaday lama odhan ee wuu qaaday unbaa la yidhi taasi waxay ku tusinaysaa asalkii inuu camal siiyey ku tusinaysaa masalada noocaasna culammadu way sheegaan oo shuraaxda ahi way tilmaamaan imaam nawowina wuxuu ku sheegayaa sharaxa muslimka uu sharxaayo ayuu ku sheegayaa shuraaxda qaarkood oo xadiiskan sharxaya cumdaha ku sharxayna iyaguna waa tilmaameen saaxibu taysiir alcallaam wuxuu odhanayaa jawaazu mulaamasati wa xamli man tudannu najaasatuhu takhliiban lilasli wahuwa huwa ahaara cala halabati danni wa huwa huna najaasatu hiyaabi alatfaali wa abdaanihim waxaa ka mida masaa'isha laga qaadanayo in la taabto ama la qaadaa inay bannaan tahay cidda la malaynayo najaasadooda ay najaasoobeen tanajuskooda cidda markaa la malaynayo in la taabtaa ama in la qaadaa inay bannaan tahay taqliiban lilasli wa huwa atahaaratu calaa ghalabati danni haalib yeelis la haalib yeelaayo asalka oo tahaarada ah ilaa asalku insaanku waa inuu daahir yahay najaasaduna waa caarida waa wax soo darrinaya oo mutanajis waa noqon karaa najaasadaasi waa caarida cayntiisu marnaba najaaso noqon mayso laakiin waxa weeye qad yatanajas najaasa waa haleeli kartaa oo waa asiibi kartaa marka khalabatu dannigii oo najaasa inay asiibi karta ah oo danniga haalibkiina siduu keensanayo ah waxaa laga haalib yeelay asalkii tahaarada asalkaa tahaarada waxaa lagaga guuri karaa ila yaqiin baa asalkaasi ahaa inuu insaanku taahir yahay waxay ahayd yaqiin yaqiintaa yaqiin la mida unbaa lagaga guuri karaa alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki ku zuuli mayso ee yaqiintii baa la istisxaabaya alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan sida qaacidadu tahay asalku shaygu siduu ahaan jiray waa inuu ku baaqi yahay wax cad oo ka naqliya haddaan lahayn wa huwa huna halkanna wuxuu yahay khalabatu dannigu najaasatu siyaabi alatfaali wa abdaanihim jidharhka dharka carruurta inay nijaas yihiin oo bimacnaa tanajuseen oo nijaasoobeen ay nijaasoobayaan iyo jidharkoodu inay nijaasoobayaan marka khalabatu dannigii caynkaas ahaa waxaa markaa looga leexday asalka in la istisxaabo waxaa kaloo laga qaadanaya tawaaduca nebiga sala allahu alayh wasalam iyo siduu isu dhuldhigi jiray waxaa laga qaadanaya akhlaaqdiisu siday u wanaagsanayd waxaa laga qaadanaya raxmadiisu siday u badnayd xarakaadka salaadda lagu dhaqdhaqaaqana culammadu waxay yidhahdeen anwaac bay u qaybsantaayo mar waxay noqotaa xarako xaraam ahaan bannaanayn oo salaadiina burinaysa mar waxay noqotaa xarako makruuha ah oo yacni markaa aan salaadda laakiin burinayn mar waxay noqotaa xarako bannaan bay noqotaa mar waxay noqotaa xarako mashruuca ah oo ama waajiba ama sunna ah marka xarakaadku isku xukun ma aha axkaamtoodu waa kala duwanaataa hadday xarakadu farabadato mutawaaliyaat ay noqoto farabadato oo ligayri daruura ayaa xarakadii waxay noqotay xaraka kasiira mutawaaliya maslaxadii salaadda wax loo samaynayana ma aha xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa midaan bannaanayn salaaddiina waa borays xadiiskii aynu soo marray ee sheegaayey markii loo sheegay qoladii reer qubaa in qibladii la xawilay fastadaaruu way wareegeen baa la yidhi kuwii markaa horreeyey waa hor mareen kuwii dambeeyena waa soo dib mareen waa xaraka kasiira laakiin waa lidaruura waa lidaruurati alqibla mar hadday daruuradaa tahay waxay noqonaysaa mid waxa weeye salaaddii aan waxba yeelin ayay noqonaysaa haddii waxa weeye xarakadu aynay mutawaaliyaat aynay ahayn ee arkaan kala duwan ay dhacayso oo ruknigan markaa hal dhaqaaq buu sameeyey ka kale hal dhaqaaq buu sameeyey saasuu u waday ama kan laba dhaqaaq buu sameeyey arkaan kalena laba dhaqaaq buu sameeyey dee mutawaaliyaad ma aha xaalka noocaasoo kale aana salaaddii ku buri mayso laakiin waxay noqonaysaa xaraka makruuhay noqonaysa mar haddii maslaxo salaadda ku saabsan aan loo samaynayn xarakaadka qaarkood waxay noqonaysaa mubaaxa waa xarakadii yarayd xaajana loo sameeye daruuro aan loo samaynin waa sida qaadista nebigu sala allahu alayh wasalam inantaa yar qaaday waa lilxaaja laa lildaruura waxaanay noqonaysaa ay soo gelaysaa xarakadii yasiirada ahayd bay soo gelaysa noocaas ayay soo gelaysa xarakada mashruucadii waxay noqonaysaa ee la sharciyeynayaa in waxa weeye makaan fadli badan oo kale in loo hormaro safkaad ku jirtaa safkii kaa horreeyey baa markaysagaa ruux salaaddii ka baxay oo wax caaridii ku yimi ama weyse jab buu xasuustay ama dee waa hungay iyo wax la mida goror baa ka yimi oo sanka ayaa dhiig ka yimi dabeedna markaasuu sidaa ku baxay calaa kulli xaal marka ruux baa safkii ka baxay safkii ka horreeyaa inay ka bannaanaatay mawdic caynkaasoo kale inaad u hormartaa waxa weeye waa fiican tahay waxay noqonaysaa xaraka mashruuca xaraka mashruucay noqonaysa laakiin haddaad awoodi karayso xarakada intaad yarayn karto inaad yarayso waa inaad ku dadaashaa masalo kale haddaad awoodi karto laba xaraka inaad ka dhigto laba dhaqaaq mid saddexaad hala la iman tallaabadaad dheeraynaysaa maaha inaad sidan isaga soconayso markiisa markaa tallaabadaad dheeraynaysa xoog intaad u tallaabsato baad ka labaadna ku xidhaysaa safkii waa taagan tahay waa in amkan oo ah, hadday markaa suuragal tahay waxay noqonaysaa xaraka mashruucay noqonaysa culamada qaarkood waxay leeyihin ta noocaasoo kale ih haddii xarakaadkeedu ay badanayaan waxba la iman maayo xarakaadka badanna qolada shaaficiyadu waxay ku qaydaan saddex xarako mutawaaliyaata inay yihiin waxay yidhahdeen waa kasiiraa la ictibaarinaya laakiin wixii saddex xarako mutawaaliyaada ka yar sida laba xaraka in la sameeyo mutawaaliyataan ah waxay yidhahdeen qaliil baa la xisaabinaya taxdiidka caynkaasana nas ku soo arooray ma jiree waxay yidhahdeen curfiga ayaa lagu yaqaanaa saddexduna inay badan tahay labaduna yar tahay halkaa waxaan baraarujinayaa bacdulikhwa waxa dhacdaa inay salaaddii dhaqdhaqaaq fara badan sameeyaan waxaa laga yaabaa mar inuu marka halkan xoqdo mar kale halkan kale xoqdo mar markaa marada hagaajisto mar waxa weeye marka yacnii xarakaad fara badan qaar baad waxaad arkaysaa rukni keliya iyagoo toddoba dhaqaaq dhaqaaqaya muxuu tukanaya markaa salaad maaha dee taas laysat bisala yacni wuu inuu qofku iskaantaroolaa salaaddii markuu ku jiro digtoonow buu ku jiraa ilaahay buu hortaagan yahay inuu marba meel iska xoqxoqdo ma aha marna uu sanka iska taataabto mar uu marada iska hagaajisto mar cimaamadda ku mashquulo mar weeye markaa shaarka marka uu taataabto marba meel xoqdo hadday dhacdo marka waxa weeye dee inaad mar ama laba dhaqaaqday waanaad iska ilaalisaa wax dambe marka aan dhaqaaqin nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa inkiro waa diiday dhaqdhaqaaq badan in salaadda lagu dhaqdhaqaaqo marka waa in aad iyo aad laysaga jiraa salaadda waa in marka uskunuu fi salaa salaadda ku xasila ku khushuuca garka in la layska saraaxayo iyadoo marka salaaddii lagu jiro dee waxay ka mid tahay cabas iyo iska ciyaar weeye ma cibaadu ku jiraa markaa mise waa iska daashandaashoonaya qofku waa inuu waxa weeye iska jiraa oo yacni uu salaaddii ku xasilaa oo ku khushuucaa dhaqdhaqaaqa iska ilaaliyaa xarakaadka dadka qaarkood ay la yimaadaan waxaa ka mid a ah markay salaadda ka baxayaan in labada gacmood ay taagaan faruhu sidaa u taagaya assalaamu calaykum waxaad mooddaa inuu cid salaamayo saasuu u taagaya gacmaha tan noocaasi waa khalad in la sameeyo maaha saxaabada qaarkood markay sidaa sameeyeen oo salaadda markay ka baxayeen faraha sidaa u taageen wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam maalii araakum raafici aydiikum ka adnaabi alkhayli ilshumus maxaan idin arkaa idinkoo gacmaha taagaya gacmihiinna aad mooddo dabooyinkii fardahoo kale aad mooddo fardaha dabadoodu isma taagto sidaasuu markaa waxa marba u wadaayo shaxshaxdaa ka siinaya oo u dhaqdhaqaajinaya isaguna waxa weye waa kasiirulxaraka markaa daba fardoodoo kale maxaa markaa gacmihiinna loo moodaa uskunuu fi salaa salaadda ku xasila marka waxa weeye taana aad iyo aad waa in laysaga jiraa gacmaha marka la rafcinayo waa in xagga qiblada la qaabilsiiyaa farahana sare loo taagaa siday ahlucilmigu tilmaameen ama istiqbaalka qiblada la qaabilaayo faraha la qaabilsiinayo wakhtiga ataxiyaadka iyo wakhtiga sujuudda taasna axaadiis bay ku soo aroortay marka saas ayaa la samaynaya ruux baa wuxuu leeyahay salaad kasta faral iyo sunno kay doonto haatee sutra miyaa loo yeelayaa jawaabtu waxay tahay haa ruux hadduu imaam yahay ama uu yahay munfarid hadduu yahay mar layba waa inuu la yimaadaa sutro sida fiican waa saas culamada qaarna waxay leeyiin waa waajib liyastatir axadukum fii salaatihi walow bisahmin waana inagii soo marray xadiiskii sheegaayey rukizat lahu canaza fataqadama fasalla in nabiga sala allahu aleyh wasalam meelaha xataa bannaan in murjis oo kale looga taagi jiray ou taas sutro ka dhigan jiray laakiin sutrada waxaa la imanaya imaamka iyo munfaridkaa la imanaya laakiin ruuxii ma'muum ah isaga sutro lagama rabo sutratulimaami sutratun liman khalfahu sutrada imaamka ayaa sutro u ah cidda ka dambaysa sutro kaloo gaara lama imanayo saas aawadeed saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ma samayn jireen markay salaadda nebiga la tukanayaan sala allahu aleyh wasalam inuu mid waliba sutro ishordhigi jiray ma jirin halkaana weliba aan baraarujiye safafka salaadda imaamka ku xidhan ee ku dayanaya imaamkiina weli salaaddii aanu ka bixin hortooda in la maraa dhibi kuma sugnaa waayo mawdicani mawdic sutro maaha sutradii xagga imaamkay jirtaa laakiin safka markaa waa la hormari karaa dhibna maleh waxaa dhacda dadka qaarkood inay dadka hormaraya ay wakhtiyada qaarkood celiyaan iyagoo ma'muumiin ah oo imaam ku xidhan ta noocaasa celinta ay celinayaan daliil maleh waayo meeshani sutra uma aha sutradii sutratulimaami sutratun liman khalfahu sida bukhaariba saxiixiisa baabaysanaayo jamaahiiru ahlicilmina ay ku tageen sidaas ayna ka istimbaadeen adilada sida xadiiska cabdullahi ibni cabbaasiya xadiiska cabdullahi bn cabbaas muxuu sheegayey famarartu bayna yaday bacdi safi safka qaarkiibu inuu hormaray muxuu safka qaarkii u hormarayaa wuxuu u hormarayaa dee sutrayna mawdicani ahayn xadiiskuna dee saxiixuu ku sugayey can anas ibni maalikin radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi ictadiluu fi sujuud sujuudda ictidaal kula kaalaya oo bimacnaa si dheelli tiran yacni sujuuddii ula kaalayaan waa kala toostaanoo hay'ad wanaagsan u sujuuddaan ictidaalkaasina wuxuu keensanayaa inay waxaweeye xubnihii laga sujuudo laga sujuudi jiray labada cududood in markaa dhinacyada laga fogeeyo in waxa weeye calooshiisa inuu sare uga qaado halkan bowdiyaha aanu ku dhejinnin inuu ku xasilo ashyaadaasoo dhan bay keensanaysaa ictidaalka sujuudda markaa ictidaal lagula imanaya macaan looma jeedo ictidaalka madaxa iyo xagga dambe ayaa sinmaya lagama tilmaamaayo ee si quluula ayuu dee noqonayaayo kollayba markaa xagga dambe waa ka sarraynaysaa madaxii ila madaxuu dhulku ku sujuudsan yahay marka waxaa laga tilmaamayaa hay-ad wanaagsan in saa loogu sujuudayo walaa yabsut axadukum diraacayhi inbisaata alkalbi walaa yabsut yaanu fidinin axadukum midkiin diraacayhi labadiisa dhudhun imbisaata alkalbi sida markaa eygu isu fidiyo oo u kala baxo sidaasoo kale yaanu markaa labadiisa dhudhun aanu u fidinoo bimacnaa dhulka goglin eygu labadiisa gacmood dee sidaasuu dhulka u gogladaa marka marka la sujuudaayo waa inaan markaa dhudhunka la dhigin dhulka ee sare looga qaadaa ee haddii sidaa loo goglo oo ilaa suxulku u yaallo markaa dhulkii u yaallo ilaa faraha ilaa suxulka inta ka dhaxaysaa waxay noqonaysaa imbisaat alkalbi eygu siduu markaa gacmihiisa dhulka ugu fidin jiroo kalay la mid tahay ta noocaasna waxay noqonaysaa tashabbuhun bilkalbi eygii oo la shabbahayo o laysu ekaysiinayo xayawaanaadkana dee in la shabbahaa ma aha in laysu ekaysiiya ma aha marka cibaadaa lagu jiraa cibaadadiina waa ashrafu ashyaa waa shay sharaf badan xayawaanaadkii la shabbahaana waa shay dani oo liita xayawaanka la shabbahaya laysu ekaysiinaya hadduu ey yahayna waa akhasulxayawaanaatoo dee waa arrin aad iyo aad u liita xayawaanaadka kii ugu liitoo laysu ekaysiinaya wy marka maadaama ilaahay lala faqayo oo ilaahay lala hadlayo lala khitaabayo lala munaajoonayo xaalka noocaasa waa in layska ilaaliyaa sifooyinka xunxun ee xayawaanaadku ay la yimaadaan oo kale waa inaan lala iman markaa gacmihii suxulladii saraa looga qaadaya dhulka can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam dakhala almasjid bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra in rasuulku sala allahu aleyh wasalam masjidka soo galay fa fadakhala rajulun fa fasalla ninbaa soo galay masjidka oo fa sallaa waa tukaday uma jaa'a dabeedna waa yimi oo fa sallama cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu salaamay nebiga sala allahu aleyh wasalam faradda anabiyu sala allahu aleyh wasalam assalaama nabigu wuxuu ka celiyey salaamtii nabiga intuu u yimuu salaamay nebigu salaamtii waa ka radiyey fa qaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam irjic fasalli fainnaka lam tusalli irjic noqo oo fasalli tuko fainaka adigu lam tusalli maa tukani farajaca arajulu fasallaa kamaa kaana sallaa ninkii waa noqday oo waa tukaday kamaa kaana sallaa siduu markii hore u tukaday si la mida ayuu markii dambena u tukaday yani salaatan salaatihi aluulaa salaad lamida mida salaaddiisii horoo kale ayuu tukaday uma jaa'a dabeedna waa yimi oo fasallama cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu salaamay nebiga faqaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wacalayka assalaam adigana korkaaga ha ahaato salaami uma qaala dabeedna nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam irjic fa innaka lam tusall noqo oo tuko maa tukani alaaan saddex goor buu sidaa ku yidhi faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yidhi waaladii bacasaka bilxaqi maa uxsinu hayrahu facallimnii waaladii kii baan ku dhaartay bacasaka bilxaqi xaq kula soo diraye maa uxsinu hayrahu facallimnii ma hagaajinayo sidan si aan ahayn riwaayaadka qaarkood waxaa ku so arortay maa uxsinu hayra haada facallimnii sidan si aan ahayn hagaajin maayo garan maayee facallimnii ibar faqaala sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa qumta ila asalaati fakabbir idaa qumta ila asalaati markaad salaadda u kacdo fakabbir takbiiro oo allahu akbar dheh uma qara' dabeedna akhri maa tayasara macaka min alqur'aan waxay kuu fududaada adiga la jirkaaga oo min alqur'aani qur'aanka ka mid a ah. summa arkac dabeedna rukuuc xataa tatma'inna raakica ilama iyo aad ka xasilayso raakican xaala kownika raakican mid rukuucsan xaalaad ahaatay aad ka xasilayso raakican waa waa xaal xataa tatma'inna ilaa aad xasilayso raakican xaala kownika aad ahaatay raakican mid rukuucay aad ahaatay aad xasilayso suma arfac dabeedna sare u qaad bimacnaa madaxa sare u qaadoo ka toos xataa tactadila qaa'ima ilaa aad markaa ka ictidaalayso aad ka toosayso qaa'iman xaala kownika aad tahay qaa'iman mid taagan aad tahay suma asjud dabeedna sujuud xataa tatma'inna saajida xataa tatma'inna ilaaad xasilayso saajidan xaala kownika aad ahaatay saajidan mid sujuudsan aad ahaatay suma arfac dabaedna sare u qaad intaa dabadeed xataa tatma'inna ilaa aad xasilayso jaalisan xaala kownika aad ahaatay jaalisan mid fadhiya aad ahaatay aad xasilayso xarakadaad iyo dhaqdhaqaaqaagu go'ayo tatma'inna waxa loo jeedaa waa tuma'niino aad la imanayso salaaddii ku xasilayso xasilaysoo iyo xarakadaadu u go'ayo suma afcal daalika dabeed samee arrinkaas fii salaatika kulliha salaadaadoo dhan sidaa ku samee bimacnaa rakcad walba intaasoo kale la kaalay xadiiskan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waana xadiis weyn oo culammadu aad iyo aad ay yidhaahdeen sha'nigiisu waa weyn yahay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ninkan salaaddii wuxuu baray waxa lagama maarmaan salaadda u ah oo dhan ayuu u sheegay wuxuu xadiiskani caan ku yahay xadiisu musii'i salaati ninkii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisii ninkaasi waxaa nin saxaabi ah salaaddii wax ka mida ayuu qaldayey magiciisa waxaa la odhan jiray khallaad ibnu raafic baa la jiray khallaad ibnu raafic ayaa la odhan jiray xadiisu musii'i salaatii markay culammadu leeyihiin xadiiska isagu ma soo werin sidaa xadiiska loogu nisbaynaya maxaa loo odhan waayay xadiisu abi hurayra ee loo yidhaahdaa xadiisu musii'i salaati culammadu waxay yidhahdeen xadiiu musii salaati waxaa loo yidhi laba macnaa loo isticmaalaa xadiiu kada marka la yidhi mar waxaa loo isticmaalaa xadiiska loo nisbeeyaa raawigii xadiiska soo wariyaa loo tiiriyaa oo la yidhaha xadiiskii hebel bimacnaa hebel baa soo wariyey xadiiskii abi hurayra xadiiskii cumar bimacnaa isagaa soo wariyeedoo loo jeedo mid labaadna culammadu waa isticmaalaan xadiiska arrin ku saabsanoo arrinkaasina uu yahay arrin ama hariib ah ama arrin weyn oo kale uu yahay oo aad markaa axaadiista kale looga soocayo sha'niga xadiisku cidduu ku saabsan yahay ee lagu garanayo in loo nisbeeyana waa dhacdaa siday culammadu u yidhaahdaan xadiiskii xadiisu jibriil xadiiskii cumar bnu khataab iyo xadiiskii abi hurayra labada saxaabiba waa soo wariyeen oo riwaayada abi hurayrana waxay ku sugan tahay bukhaari iyo muslim ta cumarna waxay ku sugan tahay muslim bay ku sugan tahay wuxuu sheegayey inuu jibriil nabiga sala allahu aleyh wasalam ugu yimi suurad nin dabeedna su'aala weydiiyey oo u yihi akhbirnii can alislaam akhbirnii can aliimaan akhbirnii can alixsaan akhbirnii can isaaca ila aakhirih xadiiskaa markay sheegayaan culammadu waxay yidhaahdaan xadiisu jibriil jibriil raawi xadiiska soo wariyey ma aha laakiin sha'niga xadiisku shanigu ku saabsan yahay wuxuu yahay jibriil ayuu ku saabsan yahay qisadii jibriil ee su'aalaha nebiga uu weydiinayo ku saabsanayd ayuu ku saabsan yahay xadiisu musii'i salaatihina qisada xadiisku ku saabsan yahay waa ninkaa salaadda xumeeyey sidaasaa loo yidhahdaa xadiisu musii'i salaatihi marka ninkani waxay culammadu yidhahdeen wuxuu ka tegaya tuma'niinada xasiloonnida salaada lagu xasilo oo riwaayaadka qaarkood baa waxa ku soo aroortay kaana yukhafifu fii salaatihi salaaddiisuu fudaydinayey takhfiifka maxaa looga jeedaa tuma'niinadu xasiloonnida inuu ka tegayey marka wax kastoo xadiiskan lagu sheegay culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa inuu waajib yahay waxaas ama rukniyahoo lagama maarmaan yahay ama waajib yahay taasaa laga qaadanaya wax kastaan xadiiskan lagu sheeginna waxaa laga qaadanayaa inaanu waxaasi rukni ahayn allaahumma ilaa in daliil loo helo cad inuu shaygaasi rukni yahay ama waajib yahay mooyaane shaygii laga tegey aan xadiiskan lagu sheegin inaanu rukn iyo waajib toonna ahayn baa laga qaadanayaa in la helo mooyaane daliil caddaynaya inuu ama rukn yahay ama waajib yahay maxaa taa loo yidhi taa waxa loo yidhi wuxuu aqbali karaa dee sharaa'icdu waa iska daba imanaysay in dib laga sharciyeeyey oo laga yeelay rukni ama waajib laga yeelay laakiin markan uu xadiiska u sheegaayay aanu marka sidaa aanu ahayn marka daliil kaloo cad haddii loo helo rukninimadii ama waajibnimadii waa laga qaadanaya xadiiskan yaan laguba sheeginbe laakiin wax kastoo lagu sheegay xadiiskan waxa uu asalaa inuu ama rukni yahay ama waajib yahay daliil ka sarfiya haddaan la helin laakiin taas macnaheedu waxay noqonaysaa in turuqda xadiiska la raadiyo wixii dariiqyada xadiiskaoo dhan laga wada waayo iyo riwaayaadka xadiiska lagu soo wariyey ayaa xukunkaasi ka imanaya waayo waxa dhacda culamada qaarkood inay riwaayo ay xadiiska ka mida soo qaataan ama saxiixaynka ku sugan ama wax la mida dabeedna ay yidhahdaan xadiisu musii'u salaati laguma sheegin saas aawode waajib maaha shaygaan noocaas haddana maca daalik riwaayaadka xadiiska riwaaye ka mida lagu hayaa ashyaada ay nafinayaan waxaa ka mida cala sabiili miaal takbiiraat lintiqaal iyo tasmica samica allahu liman xamida in la yidhahdo waxaad arkaysaa fuqahada qaarkood iyagoo odhanaya xadiisu musii'u salaatii laguma sheegin laakiin riwaayaadka xadiiska qaar ka miday ku soo arortay culamada qaarkood ay ku quweeyeen saas aawadeed waa in turuqda xadiiska iyo riwaayaadkiisa la wada hubiyaa ishkaalka culamada qaar waxaa ishkaal geliyey ashyaa rukninimadeeda la ysla oggol yahay ama waajibnimadeeda amaba sida raajix ay tahay inay rukni tahay aan lagu sheegin baa jirta hadday tahay salaamad naqsiga salaadda lagaga baxayo iyo hadday tahay atixiyaadka dambe ee la atixiyaadsanayo iyo hadday tahay salliga nebiga lagu sallinayo taa'ifo culammada ka mid oo shaaficiyadu ka mid yihiin ay qabaan inay rukni tahay walow jumhuurka culammadu haba khilaafsanaadaane marka ashyaada maxaa loogu sheegi waayey markii la yidhi waxay culamada qaarkood kaga jawaabeen sida imaamu nawowi innahaa macluumatun lada saa'il waxaa loogu sheegi waayey ruuxan markaa saa'ilka ahe wax loo saxayey ashyaadaa wuu garanayay laakiin taasi ishkaal bay leedahoo jawaabta noocaasa culamada qaarkood kamay raalli noqon oo waxay dhahen jawaabtaasi waa baciidah maxay baciid ku noqotay yacni nebigu sala allahu alayh wasalam mawdicuu qaldayey keliya ee aanu ninkani garanayn buu u sheegay oo ku gaabsaday mise ka badan buu sheegay qatcan waxaynu garanaynaa inaanu meeshu ku gaabsan marka jawaabta noocaasa nadar baa ku sugan waayo nebigu sala allahu alay wasalam ashyaa fara badan buu ku sheegay oo macluumatun lada saa'ili qatcan ah la qatcinaayo saa'ilku inuu garanay ilaa takbiiratu ixraamkii lagu gelayay hadday tahay qur'aankii la akhrinayay hadday tahay iyo ashyaa badanoo kaloo la mid a ah. marka waxay ku tusinaysaa inaanu ku gaabsanin intuu ka jaahilka ahaayoo keliya riwaayaadka qaarkood waxaaba ku soo arooray in nebigu sala allahu alayh wasalam uga soo bilaabay weysadii oo yihi marka hore soo weysayso dabeedna markaa u qiblada qaabil dabeedna fa takbiiro akhri haddana markaa qur'aanka oo faatixada akhri iyo wixii kale ku fududaada yacni sidaa u waday marka waxa weeye cala kulli xaal alfaadda xadiiska iyo riwaayaadkiisa in la koobo ayaa habboon oo dabeed markaa si loogala soo baxo masaa'isha waajibka noqonaya ama rukniga noqonayee ka mida markaa xadiiska uu sheegaya salaadda ka midka waxaa laga qaadanayaa in salaamta mar kastoo ruux loo yimaado in la salaamo waayo ninkan nebiga waa salaamay haddana isagaan ka libdhin markuu ka tego salaad ku mashquulay haddana soo qaabilo u yimi ayuu haddana salaama nebiguna salaamta waa ka celinayy salaanta dambe maxal ma laha ma odhan waa u taqriiriye oo u suga waxaa kaloo laga qaadanayaa in markaa ciddii salaadda xumaynaysa la yidhaahdo sida nebiguba ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli waxaa laga qaadanayaa salaadda arkaanteedii wax ka mida ah haddii laga tago inay salaaddu noqonayso salaad la'aan waayo nebigu kuma odhan salaad waa tukatay laakiin salaaddaada waxba u dhiman ma odhan ee wuxuu uhi irjic fasalli fa innaka lam tusal noqo oo tuko maa tukani waad iska foorfoorosatee maa tukan salaaddu haddaynay asixin waa salaad la'aan waxaa la sameeyey salaadba maaha aha wax kale inay iska noqoto mooyaane salaad ma aha salaad la'aan wey irjic fasalli fa innaka lam tusalli isagu cindigiisa wuxuu islahay waa tukatay laakiin maadaamuu ka tegey wax salaaddu aynay ansaxaynin in lala yimaado mooyaane waxaa laga soo qaaday tuu la yimi inaynay salaad ahayn qatan waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii aan salaadda garanaynin oo arkaantii wax ka mida ka tegayey salaatulwaqti in la amrayo la odhanayo tuko oo ku noqon waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadihii horee tegey inaan la odhanayn qallee mar haddii waxa weeye garashala'aan ay uga dhacday waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam ma odhan yacnii iqdi salawaati alfaa'ita salaadihii tegay qallee ma odhan waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadda in lagu gelayo takbiiratu alixraam nawaytu an usalliya salaata duhri arbaca rakacaatin lilaahi tacaala in la yidhaahda sunne ma aha waayo nebigu ma odhan sala allahu alay wasalam saxaabadiisuna may odhan saxaabada uma laqimin ruux saxaabada ka mida lagama hayo nebigi iyo saxaabadiisu midnaba salaadda kuma xidhan jirin nawaytu an usalliya salaata duhri arbaca rakcaatin lilaahi tacaala inay allahu akbar ka hormarin jireen ama wax kale ay ka hormarin jireen allahu akbar keliyay salaadda ku geli jireen allahu akbar buu amray nebigu in lagu galo qur'aanka laftiisa maxaa la inoogu sheegay wadakara sma rabbihi fasalla yacnii magaca rabbigii buu xusay magaca rabbiga la xusaya waa maxay waa allahu akbar nawaytu an usalliya midikriba ma rabbi magiciisoo la xusayaa maya ma aha marka qur'aan iyo xadiistoonna ma sheegin saxaabadii nebiguna ma samaynin a'immadii waaweyneedee salafkuna may samaynin a'immatulmadaahib xataa lagama hayee afarta ah iyo a'immadii xadiiska midnaba nawaytu an usalliya inay markaa salaadda ku geli jireen salaadda allaahu akbar umbaa lagu galaa taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha atasliimu baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam salaadda waxa lagu xarmado ee lagu xidhaa waa takbiir allaahu akbar waxaa lagaga baxaana waa assalaamu calaykum saas aawadeed ziyaadadaa kale in laga hormariyaa waxay noqonaysaa bidca bidcatun fiddiin bay noqonaysaa wadaaddaa beri isqabtay wadaad baa yidhi salaadda laguma galo nawaytu an usalliya markaasaa wadaaddo kale yidhaahay may waa lagu galaayoo kutubta fiqiga ee shaaficiyo ayaa dee qoraysa dood isugu keenkeena dooddiibay isugu yimaadeen markay dooddii isugu yimaadeen ayaa wadaadkii wuxuu ku yidhi waaddada kale waa badan yihiin isaguna waa keligii intaynaan doodda bilaabin ma diin diin maxaa la yidhahdaa markaasay yidhahdeen addiinu maa sharacahu allahu calaa lisaani rasuulihi muxammadin sala allahu alayh wasalam diin waxaa la yidhahdaa waxa ilaahay ku sharciyeeyey carrabkii rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ayaa diin la yidhaahdaa yagii baa ka jawaabaya markaasuu diin soo caynkaa ma aha waxaanu carabkii rasuulka ilaahay ku sharciyayn iga reeban waayo idinkaaba qiray inaynay diin ahayn waxaan carabkii rasuulka ilaahay ku sharciyayn iga reeban idinkaa sheegayoo qiray inaynay diin ahayn dee miyay keeni karaan xadiis sheegaayo in carabkii rasuulka lagu sharciyey nawaytu an usalliya abadan lama soo helaayo haddii lixdan sano la siiyo ay soo baadhaan kitaab qoraya nebigaa sidaa yidhi wallaahi inaanay soo helin iyo nebigaa ku xidhay toonna iyo saxaabaa ku xidhatay toonna wallaahi inaan iisu helin sheekh hebel baa jeclaystay weeye waxa ugu badane yacnii la keeni karaa oo dadkiiba khafladii ku badatay iyo nisyaankii iyo adduunyadii iyo kada iyo markaasaa dabadan laga yaabaa qalbigoodu inuu mashquulo oo iyagoo marka waxa weeye niyadooda aanay soo xaadirin ay markaa meeshii yimaaddaa bal si niyadii ay u yara caawiso hee waa ra'yiye bal ha yidhaahdo afka markaa kaga dhawaaqo markaasaa laga yaabaa niyadii inaynay ku dhacdeen war ma ra'yi baa mise waa diin diintu waa munazaloo xagga rabbi bay ka timi ee ma wax aaraadeenna iyo caqliyadeenna looga tegayba salaadda waxaa lagu xidhaa sidaa nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk